بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii koobiyo tobnaad ee ka mid ah kitaab الفaraa'id min alminhaaj fasl fii qismaة الtarikaat fasalkan wuxuu ku saabsan yahay dhaxalsiintii iyo qaybintii xoolihii laga dhintay marka qaybta hadda u waa iska muqadimo ku saabsan fi tasiil faraca xigana waa muqadimo labaad oo fi taصxiix faraca u dambeeyana waa munaasakho intaasaa kitaabka ka dhiman insha allahu tacaala ama tasiil waa fadhiisin la fadhiisinayo masalada iyo meesha ay sahaamtu ku kulmayso ama ay ka baxayso curfi ahaanna waxaa loo yaqaanaa waa taxsiilu aqali cadadin yata'ataa minhu nasiibu kulli fariiqin min alwaraha min hayri kasrin ayaa la yidhaahdaa taxsiilu aqali cadadin in la helo tira u yar yata'ataa minhu nasiibu kulli fariiqin min alwaraha min hayri kasrin tiradaasoo uu ka bixi karo koox walba iyo fardi walba warasada ka mida qorigeedii ayadoon wax jabitaanah iyo kasri midna uusan gelin kaasaa ta'siil loo yaqaana tiibu marka sheekhu ka hadlaya raxmat ullaahi tacaala calayh waa laba qaybood oo in warasada maydka dhexlaysa ay un casabo casabadaasi marka ama rag soolamaa ha noqoto ama isku dhaf ha noqoto oo labyo dhadigha iskugu jireen iyo in ahlu farad meesha ay joogaan labada asal baa muhiimsan wixii kale waynu gaari doonnaa in sha allahu tacaala labadaa markaad u kala jebiso yaa waxaa iman doona makhaarijtii furuudda ay ka baxaysa makhaarijtu waa laba qaybood ama usuusha masaa'ilku waa laba qaybood idanfaradu ida nfarada اlaslu iyo cinda اlijtimaac furuuddu meesha ku kulantay inay laba farad iyo ka badan kulmaan iyo inuu hal farad jiro yacni hal ruux oo ahlu farado inuu meesha joogo ama hal sinfi oo isku shay qaadanaynu meesha joogo markaasi uu asalku yahay munfarid shan asalun baa yay ka baxaysaa masaladu waa inain iyo alaaثo iyo arbaco iyo sito wey waa hantaas haddii ahlufaradka meesha joogaba saaxibu nisf uu yahay aslu masalati maxaad leedahay waa min inain ahlufaradka meesha joogaba hadduu yahay saaxibu ulu aslu masalatihim waa min alaa hadduu ahlurubc keliya ay joogaan idan hadaa ahlufaradku hadday infiraadaan usuulu mas'alatihim waxaa weeye shan asal inayn labo iyo saddex iyo afar iyo iyo lix iyo sideed shantaas ila annagu khumus ma lihin ood soo marteen baanu malay ruux marka nis doonahaya ruux ulu doonaya ama uluaan ruux doonaya umun ruux doonayo rubuc shantaa asal bay noqon hadday ahlu faradku infiraadaan marka ama casabaha la joogto ama aysan la joogin furuuddu hadday marka ay murakaba noqoto murakab waxaa looga jeedaa inay joogaan aara min sinfin laba sinfi iyo wixii ka badanoo ahlufarada meesha iskugu yimid waxaa soo korray laba asaloo kale oo laba iyo toban iyo labaatan iyo afara marka ushus waxay noqonaysaa markaa toddobo shanta hore laba ugeey waa toddobo toddobadu marka labada asale kale waxay ku imanayaan hadday eh, rubuc uu la kulmo sudus ama uu la kulmo ulu ama uluaan laba iyo toban wey asalkiisu horanna waad soo martay marba hadday dad sudus doonaya ama ulus doonaya ama ulusaan doonaya ay la kulmaan ruux doonaya rubuc waa dee uun waxay noqdaan soo zawj ayib aslu masalatihim waa min itna cashar hadday kulmaan ruux umun doonaya tumullaah iyo saddexdaad aan soo asalkoodu waa maxay min arbaca ishriin tarkiibkaasaa keenay inay saa u marka labadaa qaybood baa loo qaybiya bal sheekh marka qaabka u dhigay aanu fiirina hadda sheekh wuxuu in kaanat ilwaraatu dhaxlayaashu hadday yihiin casabaatin qaraaba nasab hadday ama mid wale adee casabaadku intaan bay ahaayeen qusima almaalu maalkaa la qaybin qusima min ataqsiim maalka la qaybinayaa bisawiyati si siman baa loo qaybinoo casabadaa loo simi waa goorma intamaxadu hadday u barax tirmaan dukuuran lab nin baa dhintay shan waxaan leenahay aslu masalati waa min hams laba wiil buu waxaan leenahay aslu masalati waa min itnain labaatan buu ka tegey waa gabal baan ka dhagayna tarikadii kiiba gabal baan siinayna hal wiil buu ka tegey waxaan leenahay waxoo dhan fuuqsaado waxoo dhan qaado marka sidaas weeye aw tamaxaduu inaahan ama dhadig bay u barax tirmeen waa casabo dhadig ah nin baa dhintay wuxuu ka tegey casabo dhadig ah taana waxay ka suura gashaa cinda ahli اlfaraa'id bilwalaa muctiqaadka nin baa dhintay wuxuu ka tegey saddex dumaroo xoreeya isagoo addoon ah afar dumaroo xoreeye shan xoraysay li xoraysay laba xoraysay markaas haddee waa inaga soo marnay muctiqadu labya dhadigeedu kala qaad ma lahayne walaadaun bay la mid ahaayeene aslu masalatin waa min itnain ba hadday laba yihiin iyo hadday saddex yihiinna waa min saddex hadday afar yihiin waa min afar aw inaaan aw tamaxadu inaaan aslu mas'alatihim wa cadu ru'uusihim madax kataabad ma u tirin kasta u kala jabsadaad leedahay ayb xataa eh, mararka qaarkoodna waxaa kaloo dhici karta in maslaة الrad maslaة الrad ayb oo haddii nin dhinto uu ka tago laba gabdhood oo dhalay eh, keligood ama gabadh keligeed u dhalay waxaan leenahay labuu ka tegey ama saddex buu ka tegey wax kalena ma jiro aslu maslatu waxaan leenahay saddex wey xoolihin baan saddex gabdhoo kala jebinayna saddex qori o isleeg baan kala siinayna waba hadda uluaan iyo mraj ulu iyo nis iyo eegi mayn hadday mid tahayna waan wada xaabinaynaa fardan iyo raddi hadday laba yihiinna laba madaxoo sidaagum baan ooga dhigaynaa taasi marka ma aha de casaba laguma dhaxlin waxaa lagu dhaxlay fardi iyo raddi meesha keliya ee casaba inaad ah ay tamaxudi karaan ay barax tirmi karaan ay soolamo keligood ay noqon karaan waa filwalaa aan ka socon a niswat actaqna bisawiya waa saddex dumaroo ku xoreeye si siman bisawiya waxaa lagaga ictiraasahayaa haddii saddex dumara ku xoreeye oo mid ay xoraysay niska midna ay xoraysay suduska midna ay xoraysay uludka ilan uludii sudus ka soo booda nisba ka soo booda marka hadday sidaa tahay xoolihii loo qaybin maayo saddex madaxa way badanayaan mid walba sheerkii ay xoraysay baa loo qadari middii nis xoraysay saddex qori baa laga soo qaadi tii suduskaa xoraysana qori baa la siin tii uludkaa xoraysana laba qori meeshii marka maa oolaa loo qaybin lix isleeg lix isleeg baa laga dhigi gabadhii nis kaa saddex baa loo dhiibi gabadhii uludkaa xoraysay labaa loo dhiibi tii suduskaa xoraysayna hal baa loo dhiibi marka ka alaai niswatin actaqna bisawiya ixtiraaskaasa ku jira hadday kala badan yihiin uu isbedeli sawiya ma jirtee calaa xasab الsihaam wاlxisas ayaa maslada lagu dhisahaya wain ijtamaca sinfaan labadii hadday kulmaan oo laba iyo dhadiga ahaa qudira waxaa lagu qadarhayaa kullu dakarin lab walba unhayayn laba dhadig baa laga dhigahaya lidakari midlu xad اlunhayayn <clears throat> dhadig walba waxaa laga dhighayaa cafwan lab walba waxaa laga dhigayaa laba dhadig baa laga dhigahaya haddii la doono labada dhadigba hal baa laga soo qaadi waa laisku qaban karaa labada dhadigba hal ayaa laga soo qaadi karaa ayib wacadadu ru'uusi اlmaqsuumi calayhim aslu اlmas'ala waa khabar muqadam ay leeyihiin wadaadaha qaarkood dhibba wa aslu mas'alatina waa maxay waa cadadu ru'uusi اlmaqsuumi calayhim hadday labya dhadig noqdaan oo isu yimaadaan casabadii casabadii marna tamaxuday bidukuur marna eh, barx tirantay lilinaas waa soo martay casabadii isu keen marka rag casaba iyo dumar casabaa de waa casaba binafsi casaba bilhayr taad u taqaaneen casaba bilhayr aslu masalati waa maxay wuxuu hi wa aslu masala meesha laga dhisi waxaa weeye cadadu ru'uusi اlmaqsuumi calayhim kuwa tarikada loo qaybinayo loo qaybinayo madaxooda aslu masala waa la tiran tiradooda tira ka madaxa msaatiin ab ninkii waa laba qori gabadha u hadlay hal qori saamad u tiri hadday matalan yihiin laba wiil iyo saddex gabdhood maxaan leenahay aslu masalatihim min sabca so sidaa ma waa laba wiil iyo saddex gabdhood min sabca ile labada wiil afar nin bay afar dumare u dhagmaaneen toban wiil iyo wuxuu ka tegay shan gabdhood han iyo labaatan mise soddon han iyo labaatan tobankii waa labaatan gabdhuhu halkood ay taagan yihiin han iyo laba saan baad ku wadi wa aslu masala waa maxay waa cadadu ru'uusi اlmaqsuumi calayhim kuwa dushooda wax loo qaybinayo madaxooda madaxa tiradiisii baa noqonaya aslu masalatim waa iska dhib yarta taasna waxaan leenahay labtirkeedu waa fii hayri اlwalaa iska ogow masalada markaan leenahay hadday kulmaan lab iyo dhadig casabaad ah aslu mas'alatihim wa calaa caddi ru'uusihim la leeyahay waa fii hayri اlwalaa hadday gabdho ku xoreeyey iyo rag ku xoreeyey oo shirka kugu ahaa kuwada xoreey ay kulmaan bisawiya loogu qaybin hadduu uu sinaa sheerarkoodii la eegi maayo kullu dakar lagu qadari maayo unhayey intaa iska ogow hada fii hayr اlwalaa lanna almas'ala hadday ay kulmaan muctiqaad iyo muctiqiin kulmaan aslu masalati waxaa weeyaan min caddi ru'uusihim haddaan tafaawud jirin fi اlxisas waynu soo marray ilata taa aynu iskaga tagno wain kaana hadduu yahay fiihim fi lcasabaat wey casabadii hadduu ku dhex fardin ama fiihim fi lwaraa ayib inkastoo bacdu shuraax leeyihiin waaa in kaana fi masalati ku gaabsadaa ficnay in kaana fi lmasalati ku gaabsado qole waxa m waxaa ficnan lahay in la yihahdo wain kaana macahu oo ibnu naqiib kitaabkiisa minhaajka ku sharxaya isaguna saasuu yidhahda dhibba ma waa mafhuum weeye wain kaana hadduu yahay macahum maca alcasabaati aw fiihim fi lwarata duu fardin qori qadaran mid wax ku qaata duu fardi ayib aw mase waxaa jooga dawaa laba farad dad ku qaata ayib laba sinfo weeye haddee alfuruud huna tii marka wuxuu ujeedaa haddee asita soo wadaa waana iman doonta insha allahu tacaala mutamaaثilayn oo isle eg hal faradna wax ku qaata nisle rubucule sudusle wuxuu doona ha noqdo ama umunle ha noqdo aw dawaa fardayni laba farad oo kala duwan laba farood mar haddii la sheego waa inay kala duwanaan waa qasab ilaa fii fardayn waad soo barateen midda ayada haddii laba farodba la sheego waa inay kala duwnaadaan waa qasab waxaan ka ahayn laba mas'alo sudusii sudus way kulmi karaan nis iyo nisna way kulmi karaan islaam baa dhiman karta waxay ka tegi kartaa zawjkeedii iyo ukhto shaqiiqa ah binta hadday joogto zawjku nis qaadan maaye ama leab ah ayib waxaan leenahay nisi nis baa kulma way kulmi karaan yatiimaa loo yaqaanaa wadaad wadaad qaar waxay nisfiyatayn bay dhahaan yatiimo waxaa loo yidhi keligeed baa ku jirta masaa'ilka laba nis oo kulma halkaa marun baa jirta waa zawj iyo ukhto shaqiiqa ama leabo e, keligeed ah ay yatiima waa agoon keligeed baa agoona ah. nisfiyataynna waa la yihahda xoolihii laban baa loo kala jarsada la kala dareera sudusii sudusna way kulmi karaan haddii hooyo sudus laya aabbo sudus laa iman kara ayo iyo awo sudus layaala iman kara way kulmi karaan iyado labadaa farad way soo noqon karaan laakiin furuudda inteeda kale miyay kulmi kartaa fii masala kuma kulmi karto ulu dhammaystira in ruux qaato haddana ruux kalena ulu u qaato maxaa ulu yaa qaadan jiray waladaa-um iyo iyo hooyo oon hooyo ulu waxay qaataa markuusan waladaa-um markuuse waladaa um qaadanaynin sudus markuu sudus qaadanaya cafur aan dhaho markuu waladaa um sudus qaadanayo iyo hooye qaadataa ulu hadduu asagu ulu u wareego hooya waxay tegaysaa ila tiray noqdeene ma kulmi karaan ulu iyo ulu kuma kulmi karaan fii fariida waaxida kadalika ma kulmi karaan umun iyo rubc kadalika ma kulmi karaan ulu iyo iyo umun yani isuma iman karaan waa dad isririixaaya rubuc iyo umuna ma kulmi karaano hadde waa zawjo iyo zawjo mid unbaa meyd ah yacni marka furuudda isu tegi karta ee hal mar kulmin karta isku jinsiga ah waxay sheegeen ahlufaraa'idku sheegi jireen waa un nis iyo nis iyo sudus iyo sudus tiibuu sheekhu hadda u gudbo wuxuu ku yidhi aw dawaa fardayni baa isugu yimid meesha oo ku jira warasada mutamaahilayni isla eg laba fardoo isla eg yacni makhrajkoodii baa isla eg weeye falmas'alaةu min makhraji dalika اlkasri masaladu waxay ka baxaysaa oo aslu masalati noqonaya makhraju dalika اlkasri jacabkaa meeshuu ka baxo almakhraj hunaa waa aqalu cadadin yasixu minhu alkasr cadadka u yar ee jacabku ka baxa weeye jacabku waa taqaanaa midna kor baa la saaraa midna hoos baa la dhigaa midka hoose maqaam bay carabigu yidhahan ka kore ama musaax baa la yidhahdaa ama basiid baa la yidhahdaa ayib marka almakhraj hunaa waa aqalu cadadin yasixu minhu اlkasru waa mafcal bimacna اlmakaan fakaأnnahu almawdic اladii yakruj minhu ama takhruju minhu sihaamu اlmasalaةi صaxiixatan saasaa loo jeedaa marka hadday laba nis isu yimaadaan dhib mala tor waad garateen hadduu ahlufaradka u yahay munfarid aslu masala waa asaga wuxuu doonayo unbaa lagu dhisi wixii soo haray haddii loo waayo casabo ama baytmaalkaan geynaynaa waynu soo marra hadduu muntadam yahay haddii aad raddi qabtayna qabla bayt ilmaalla kii unbaad oogu celin dhibba ma laha laba farad kulmaan labada faradna ay mutamaahilan yihiin ayadna waa sidoo kale laba suduslayaal baa kulmay laba nislayaal baa kulmay waxaan leenahay waxba kordhin mayna aslu masalati maslatikum waxaa weeye inain adna nusqaada adna nusqaada maca asalaama ayib falmas'alaةu min makhraji dalika اlkasr famakhraj الnisfi kala barh meeshuu ka baxa waa inaan labuu ka baxaa wاثuluثu uluna ثalaaثatu saddex buu ka baxaa wاrubucu afarlana arbacatun afar buu ka baxaa wاsudusu lixlana sittatun lix buu ka baxaa wاhumununa amaaniyu ka baxaa uluaanku hadda wuxuu u sheegi waaye ma aha makraj madax banaan ma aha marka uluknbuu la socdaa ulaan ulukuu la socdaa marka ulaan iyo ulu waa isku makraj haddaan saddex ku dhisno ruuxii ulu qaatay labadii soo hore waa maxay waa ulaan nin kalaa la kic culays ma laha marka lama kala qaadayo gebigeeda marka waxaa weeye un inta hadda uu sheekhu sheegay oo dhan waa un kusuur kusuur weeye mudaafa limacduud waa cacab loo tirin loo tirinhayo limacduud lixdii baa macduud ah halkii laga qaadanada waa kasri waa taqaanaa inta uu soo sheegay alfuruudu sita oo dhanba waa maxay waa kusuurun mudaafatun limacduud wahuwa tarika dhammaanteedna waxaa laga soo qaatay ismiga ismi اlcadad macnan wa lafdan dhammaanteed waxaa laga soo qaatay ismu اlcadad ثalaaثة waxaan leenahay uludku waa min ثalaaثة cadadkii baa laga keenay haddii rubcuna waa min arbaca weligaaba wad sudusku waa min sita subc waa maxay waa min sabca saasuu ku socdaa ilaa niska nisku asagu lagama keenin cadadkiisa haddii cadadkiisa laga keeno waxaa la odhan lahaa annisf lama dhaheene athunyu baa la odhan lahaa thunyu baa lama dhahen marka munaasafaa la aaday tansiif halkaasaa la aaday min inain lagu dhihi maayo anisfu min inain waa sax laakiin hadda marka lagu leeyahay asagii marka la sheegayo kasriga la sheegayo inain lama sheegayo kasriga markaan sheegna hadda sudus waa kasri sudus sitaduna waa cadadkii marka kasriga hadda aan sheegayna waxaan dhehna nis baan odhanaynaa macnaha macnihin baan hadda wadnaa ma wadno laftiga ma wadno taa way iska dhib yartahay insha allahu tacaala wuxuu uhi sheekhu wain kaana hadduu yahay arinku fardaani mukhtalifa ah almahraj tii hore wuxuu hal ahlu farad waa dhammaatay ama laba ahlu farad oo isku fardayn ah isku mid ah milayn ah mutamaailiin wain kaana fardaani mukhtalifa ah almahraj haddii la helo laba farad oon makhrajkooda isku mid ahayn waa ului hadee sudus oo kale wixii la halbaal fain tadahala mahrajhumaa faaslu masalai akarhuma ka sudusi wauluثi wain tawaafaqa hadda wuxuu u gudbay sheekhu nisabtii loo yaqaana xisaabta caadiga ah shay walba oo macduuda ama cadada nisabta afartay sheegaan ahlu faraa'idku ahlu xisaabkuna way un sheegaan labada sheeg inay tabaayunaan inay tadaakhulaan inay tawaafuqaan iyo inay tamaaulaan aartaa afartaa nisbu sheekhu kuu sheegay hadday labadii shay isku mid noqdaan midkood baad ku kaaftoomi waana ikhtisaar fii baab اlfaraa'id laakiin xisaabtu marka la joogo labadii shay hadday isku mid noqdaan cadad kaloon ayaga ahaynoo lamid aad ku kaaftoomi xisaabta la yidhahdaa marka baabاlxisaab la marayo labadii shay hadday isku mid noqdaan midkood ku kaaftoon waa waa ikhtisaar liariiq cinda alfaradiyiin ama fii baab اlxisaab marka waa maxay hadday isku mid noqdeen cadad iyaga lamid ah oo kale ku kaaftoon ayb markaas marka waa maay faraaidinliiga mar hayaane iska warbadni way dheheen in mid saddexaad lasii aado labadan laftirkooda isla ekaaday mid u nagu fadhiisi marka iyagu halkaasay ka qabteen in markaa tadaakhul ka dhaxeeyo oo midkoodka kale uu dhammaysanayo oo uu gudogeli karo ka weyn baanu iska qadanaynaa nafs alqadiya tadaakhul lama kuleeya mar hadday tadaakhulaan labada cadadka u weyn mid lamid ah ku kaaftoon ahl اxisaab ama ahl اfaraa'id ikhtisaar liariiq mid ka weyn qaado hadduu ka dhexeeya tawaafuq biالnisb tawaafuq biالnisb aw biالrubc aw biالثuluث ilaa aakhirihi mar hadday wax iska ju iska tawaafuqaanna waxaan leeyahay mid mid wafqiga kale ku dhufo taa waa iska dhibyar tahay hadday tabaayunaan midkood kii kalaa bijumlati ku dhufo iyagoo waaweyn fooda isku geliy waxay gaadhaanna aasuu masale ka dhigo tiibu hashow hadda inoo bilaabay laba shay marka iyagu way iska dhib yar tahay laba shay way iska dhib yar tahay midka tamaaulku ogaanshihiisu waa iska badihi labadan shay laba iyo laba afar iyo afar lix iyo lix inay isla egyihiin haddee axad hadda loo sharxi maayo kadaalika tadaakhul waa iska dhib yaryahay tadaakhulna wuu iska dhib yaryahay oo hadda in muxuu ahaa saddex ay gudo gelayso lix lixna ay guda gelayso sagaal afar ay ku xaroon karto sideed waxaasoo dhan waa iskuu cadda culays ma laha waxaa dhibka badan waa tawaafuqa iyo tabaayinku tabaayinku qaacidiisu waxaa weeye labada cadad isku qaybi isku baabi hal hadduu ka soo hadho cadadka waa mutabaayin sid qaacidiisu waa sida labada makraj ama labada cad isu fiiri isu qaybi isku jir midna waxaad ka dhigtaa xoolihii la qaybsanayay midna waxaad ka dhigtaa dadki wa qaybinayay isku baabi'i hadduu hal soo boodo maxaan leenahay mutabaayinayn lix toddoba u qaybi maxaa soo boodahay hal baa ka soo har markay is cunaan hal baa dhihan waan diida waxaan le waa mutabaayinayn shan baan afar u qaybinay saddex baan afar u qaybinay labaan saddex u qaybinay waa tabaayun ayb tawaafuqa asagu qaciisu waxaa weeye labada cadad ka yar ka yar ayaad ka weyn ka jarjari darxi baad samayn tii horad maxay isu qaybay soo mahayn tan waad kala jari maynis baad ku bilaabi ruf ruf ruf hadduu soo haro wax ka badan waaxid markaad ka jarto ood mar labaad ka jarto hadduu soo haro oo mar saddexaad hadday badanta wad wadi hal mar bisa ma aha waxa laga inaad toban goor kala jarto soddon goor baad kala jari kartaa saaad u wado marka u dambayso hadduu hal soo haro labadaa cad maxaad leedahay mutabaayinayn hadduu wax hal ka badan soo haro waad cagsii intii yaree soo hodhay baad kii kale ku celinayo adaga u qaybsan waad ka bedeli marka hore soka yar kamada dhigaynin dadki dadkii wa loo qaybinayy ka yar baan ka dhigaynay dadki wa loo qaybinayey ka weynna waxaan ka dhigaynay xoolihii la qaybsanay saa iskugu wada waxaa soo hahay wax ka badan hal baa soo hahay waad bedeli kii yaraaba haddii adaa xoola ah kii weynaa intay ka soo hadhayba haddii dadkii idinka weya qaybsada hadday haddana isdhammayn waayaan ay soo hadho wax hal ka badan cadadkaa waa mutawaafiq labadaa cada nisbada ka dhexaysa waa tawaafuq tawaafuq ama bilkhums ha noqdo ama bilcushri ha noqdo ama binisf ha noqdo marba hadduu cadadku cadadka dhammaysan waayo halla uu soo reebo tabaayun iska dheh halkaasaan kuu fadhiyaa haddii wax hal ka badan soo hadho rab haddana isu qaybi waxaa soo hadhay wax halka badan tiro aan kasr lahaynoo halka badan marka waxaan leenahay tawaafuq baa idinka dhece tawaafuqaas wuxuu noqon karaa nis wuxuu noqon karaa ulu wuxuu noqon karaa rubuc wuxuu noqon karaa sudus wuxuu noqon karaa wuxuu doonu noqon kara tawaafuqaas tawaafuq intaa taqaana bisa ma aha ya kee hadda tawaafuq dhib male haddaa iskaga tago yaadi ku dhibine inaad muxuun ishaaraan rabeen iyaduba dhibbato waan iskaga tegayn idan tadaakhul iyo muxuu ahaa ii sheege iyo tamaahul warkooda waa iska yaryahay iska yaryahay maxaa ku hadhay tabayun wuu fududaa malayd tawaafuna waa iska sidaa haddii kaleo waxa ay ku dhibto waxaad tiraa isku fiiri oo isha kore ka fiiri sidii dee qolyahan iska ganacsada xaggan aan xisaabta aqoonin ishay kala tuurahaya maskaxday qalin ma yaqaadan karaan kuletar ma yaqaanaan waa intaasu kuleeh halkanuu ka xisaabahaya kadibna uu soo daynaya waagaasaa la fiicnaa sheekhu wuxuu yidhi fain tadaakhala hadduu iska gudo galo atadaakhulna fi alisilaax alirti aw alfaradi waxaa weeye cadadayni mukhtalifayn waa cadadaani mukhtalifaan laba cadad laba tiroo kala duwan aqaluhumaa juz min alabar aqaluhumaa juzءu min alakbari laa yaziidu calaa nisfihi bay ku tacriifiyaan mutadaakhilinku ama mutadaakhilaanku ama tadaakhulku waa kulu cadadayni mukhtalifayni aqaluhumaa juzء min alakbari laa yaziidu calaa nisfihi laa yaziidu calaa nisfihi mar hadduu niskii ka bato daakhulmaba jirta hadde niskii hadduu ka bato idan hadda maalan lix iyo afar maxaa ka dhexeey tawaafuq baa ka dhexeey tawaafuq binisf baa ka dhexeey tadaakhul kama dhexey maxaa yeelay afartu waxay ka badan tahay lix niskeed kulu cadadayni mukhtalifayni aqaluhumaa juزء min اlأkbari laa yaziidu calىa nisfihi hadihi markaa daabidka ama tacriifka tadaakhulka fain tadaakhala mahrajuma midkood mahrajkooda hadduu isgudo galo faaslu mas'ala masalada asalkeedu akaruhumaa koodi badan baad ka dhigi maxaa yeele kii yaraa wuu fangalhayaay wadalika miaalika sudusin iyo waulu wey sudus ulu tadaakhul baa ka dhexeeya kulu cadadayni mkhtalifayni aqaluhumaa juزء min alakbari laa yaziidu calaa nisbihi saddex kama badno lix niskeed in yar hadday ku darsato tadakhulka waan waayanaa tadakhulka waan waayaynaa ayb hadday marka isu yimaadaan sudusle iyo iyo iyo ulule waxaan leey aslu masalatikum waa sita adugu qori baad leedahay adugu waxaad leedahay laba qori wixii soo haray qaraaba allah u sahla ama raddi ama baytumaal geey miaalkeedu waa nin ka dhintay mxuu ahaayey hooyo iyo akhli umma iyo cam bay ku miaaliyaan wuxuu ka tegey can ummihi iyo akhli um ah iyo adeerkii adeerku waa casab haynoo jooga akhli umma waa keligii hadda waa saaxibu sudus lixlo weeye hooyona haddii cadad walaalo aan lama hayo farac waaritana ma hayno odaygii riixi kariya ulusulbaaqi gen jirana ma hayne ulusulmaal kaamilay leedahay hooyo waa ulule saddexlay rabtaa kana waa sudusle aslu masalatikum waa min sita maxaa ulua laba qori hooyasi maxaa sudus hal qori sii walaalka liumka maxaa soo hadhay saddex adeerka sii hadde waa casabe wain tawaafaqa hadday iska waafaqaan fain tawaafaqa min almuwaafaqa laga keenay bay dhahaan wadaadduhu min almuwaafaqa ayaa laga keenay wuxuunbay juziya iska waafaqhayeen sudusiye ah ama nisiye ah ama rubca ah, ama cushur ah waxba iska waafaqahaya wain tawaafaqa duriba waxaa la garaacahaya wafqu axadihimaa midkood juskiisii uu kakale ka waafaqay fi laakhari ay fii kaamil aakhar kii kale oo buuxa ayaa lagu dhufanaya wاlxaasilu wixii soo baxay bacda darbina aslu masalai masalada asalkeeda weeye ka sudusin wa umun umun iyo sudus hadda haddaan u qaybina mxuu ahaaye eh, sideed bal xoola ka dhig lix u qaybi maxaa soo hadhay labaa soo hadhay labada rog oo waxaa sartaa xagga mari ushi xagga shirta agga ka mari lixdana gudaha geli u qayb haddana way dhammaatay dhe way dhammaatay tawaafuq baa ka dhexe aggan tiro waaa soo hadhay aan jabnayn oo labaah xaggana wuu dhammaystay waaxid hadday soo boodi lahayd tabaayun hadday marna isdhammaystaan marna tiro buuxda ay soo hadho dhaban ah ama xataa markaan labada xagga geynayn lix gudaha geyna haddana ay laba soo hadho waxaad odhan leedahay tawaafuq iska kuu dhib yarta culaysu mal malkaa iska hayso dad xisaab kaleba ay ku dhibayso haddii kale isu fiir waxaad tidhahdaa lix kor intaad ka fiiriso waxaa ka baxa nis baa ka baxa oo ulu baa ka baxa oo sudus baa ka baxa laakiin sideed baa kaa diidayo sideed ayadu waxaa ka bixi kara nis baa ka bixi kara oo ruuc baa ka bixi kara laakiin kama bixi karo sudus iyo iyo ulu midnaba kama bixi karo saa darteed waxaa ka dhexeeya lix iyo sideed tawaafuq binis baa ka dhexeeya haddaba tawaafuq binis mar hadduu yahay lixda niskeeda oo saddexa qaadoo sideed ku dhufo ama sideed niskeeda oo afara ah lix ku dhufo labaatan iyo afar waa iska dhibyarta falasl wuxuu uhi sheekhu waa arbacatun wacishruun leanna afar baan ku dhufannay fii kaamili sita ama saddex baan ku dhufannay fii kaamili tamaaniya warku waa iska dhibyarya waxay ku miaaliyeen kamaa fii ummin wa zawjatin wabnin bay miaal oga dhigaan nin baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadii zawjadiisi iyo wiiluu dhalay lilummi sudus haddee farac waariaa jooga walizawjati umun oo farac waariaa jooga wiilkuna haddee waa casabo oo waxay hooye iyo soo reebaan ayeeyo ayeeyaalna hadda joogtee maydka hooyadiisa wiilka ayadii ma ah ka timaadee asagoo wixii sooru la kici marka haddee waxaan leenaha labaatan iyo afar maxaa u umna saddex zawjada si maxaa u sudus ah arbaca oo hooyo si afar iyo saddex baa baxday toddobaa baxday maxaa soo hadhay toddobiyo toban baa soo hadhay toddobiyo toban waxaan leenahay cirka laad adug allah kuu barakay wain tabaayana tabaayunna qaacidis waad soo martay maxay ahayd cadad walba cadadka marka loo qaybiyo uu kasir ka soo haraya hal ayb marka waxaan leenahay waa tabaayun wayna he way isku qaybsami karaan laakiin waxaa ka soo harhaya jajab aan fayoobeyn ah, hadda tawaafuqu marna uu is dhamaysta marna waxaa soo hadhay tare fayow ayb marka kan waa maxay waa tirada inaanu dhihi jirre weeye maxaa u taqaana tiro mutaxan iyo tiro kisia maxaa u dhexeeya af soomaaliya maya maya dhabanku waa tirada shafciga iga daaye soomaalidu laba tiray kala qaadaan midna waxay dhahan waa tiro kisi ah midna waxay dhahaan waa tiro mutaxan ya way kala jirtaa carabtu way leedahay carabtu waxay u yaqaanaan cadad awali ah iyo zawji iyo fardi iskoolaadka maydan soo maren baan u malaynaya carabtuna way leedahay cadad awali ah iyo mid fardi ah iyo zawji zawjigu waa kii inagu u dhaqaanay tiro dhaban awaliguna waa tirada loo yaqaana kisiga fardiguna waa tirada mutaxan tirada mutaxan waa tirada aan ku qaybsami karin ilaa calىa nafsiha fardigu waa tirada mutaxan awaliguna waa kisiga ayb marka xisaabaha dibaa loo noqday kala duwanya labadaas laba xisaab oo kala duwan wey ko iyo toban maxaad ka leedihiin anna an ah. toban bay ku qaybsami oo an iyo toban bay ku qaybsami hay taa iga daa tiro walba adduunka wa isku qaybsantahay tiro nafta u qaybsantay iska daaya shubhadaa iska dhiga ma jiro caddan asaga isku qaybsami karin <laughs> iska daaya haye wax kalaan rabaa taa iga daaya habeen danbaan ballansannaha tirada mutaxan iyo tirada kisiga farqi baa u dhaxeeya habeen danbaa idinka rabaa sheekh saacid lix iyo sagaal oo kale wey maxaad oga jeedaa sagaal saddex bay ku qaybsanaysa haye habeenaba soo kankeena macalimiinta iskoolaadka waa dhaqaajin xaynuur haye habeenna waa lagaa rabaa فاأصل aربaة وin تbayna ضرب waa la garaacaya كuل ay كuل الcadد في كuل kii kalaa lagu dhufanaya واlxaasiل baعda ضربna aلأصل weeye kaثuلثi وaربع ثuلث iyo ربع de waa aragteenoo marka lasu qayb maxaa ka soo harhaaya hal xabo tabaayun saddex afar u qaybay mid baa soo boodi falaslu markaasi itnaa cashara wey horana waan soo sheegno mar ba hadday saddex iyo afar kulmaan labiiyo toban bay noqon jireenoo waa anaga soo nidha waa cadadkii murakabkaa asalkii murakabka ah taa way soo dhammaatay miaalkeedu waa iska macruuf wey waxay ku miaaliyaan mxuu ahaaye fii ummin wa zawjatin wa shaqiiq ayib fii ummin wa zawjatin wa shaqiiq ah shaqiiqaada hooye hadda ulu kama riixi karo ayib zawjaduna maxay rabtaa rubuc ila waa keligeeda aslu maslati min itna cashar saddex waxaa qaadatay zawjo afar waxaa qaatay hooyo maxaa soo hadhay shan miyaa soo hadhay toddoba ilan ka bixin labayo tobane shanta akha shaqiiqa ha qaato falusuulu usuushu sabcatun toddoba weeye اثناaن وثaلاaثة وaربacaة وsiتaة وثaمaaنiyaة واثنا caشaرa وaربacaة وعiشhروuن usuuشha hadda waa inaga soo qaybinay laba waa aslaani murakabaan mxuu ahaay شhanna waa usul mufrada usul mufrada اثنaan iyo ثaلaaثo iyo aفaر iyo لix iyo sideed شhantaa usul mufrada loo yaqaana اثنا caشhaر iyo عiشhروunna ma aha asal mustaqileh waa laba farad oo laistarkiibiye oo laisu keeno ayib ya labada u dambaysa ha baabljad wal markaan soo maraynay laba asoloo kale ku daraan faradiyiintu oo sideed iyo toban iyo soddon iyo lix ah marka haddii labada laga dabageeyo sidan waa ariiqat اlmutaqadimiin sida in toddobadaa ususha laga dhigo shan dhinaca iyo laba dhinaca loo daayo waa ariiqaة alculamaa اlmutaqadimuun aw اlmutaqadimiin waxaad tidhahdaba in marka laakiin laba asal laga dabageeyo fii masaa'il اljadi wاlkhwa oo maadaama jadku mararka qaarkood uu qaadan jiray ulu اlbaaqi bacd اlfuruud oo khayr u noqon jiray uga khayr badnaa wixii kale siddeed iyo toban bay ku daraan oo ku timaada fii jaddin wa ummin wa khamsati ikhwa nin baa dhintay awowgii iyo wuxuu ka tegey hooyadii iyo shan walaalo oo liab ama liabaweyn cadadka u horeeye u qaybsami kara dadkaasi waa sideed iyo toban ulu maa yabqaana muqaadanhaya awowgu iyo sitatun wa alaauun iyo soddon iyo lix soddon iyo lix asna asna waa yimaadaa oo ku yimaada fii zawjatin wa ummin wa sabcati ikhwa zawjo iyo hooyo iyo toddoba walaalo ah ayib ya alkharqa toddoba tob miya ahayd waxaan geynay kharqa maxay tagtay masjidta alkharqa maydan ka soo shaqaynin baan umalnaya waa idiin sheegay waa idinka tagay waad ka soo shaqayseen miyaan dib damba isu weydiinay ayib almihin labada asal oo fii masaa'il jaddi walikhwa oo soddon iyo lix iyo siddeed iyo tobanaa laga dabageynayaa marka waxay noqonaysaa toddoba asal laba ugee sagaal waxaad odhan kartaa ulu maa baqiy oy qaadan jirta hooyo wadaado maxaad oga tagtay ulukay ku hoos jirtaa nimanka fardiinka ulkaasi ku hoos xisaabahayaan ulu iyo uluaan iyo ulu maa baqiya fii xaq اlum markay abawaan ay joogeen xadu zawjeyn waad soo marteen magacood mxua labada masalo <coughs> mulaqabaad soo kumaysan jirin cumareeteyn baad kusoo marrateen ayib ama kharaaweyn ayib sheekhu marka wuxuu u gudbay wاladii yacuulu alcawlu luqatan huwa ziyaada aw اlirtifaac cawlku luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa shay kordha ama kor u kaca waxaana saa loo yidhi waxaa kordhahaya sihaamtii ahlufaradka laakiin xaqiiqadu waa nuqsaan oo waxaa yaranaya xadkii iyo dheeftii iyo nasiibku ruuxu qadan lahaa ayib waa ziyaadaة fi الsihaam wa naqصu fi اlansiba waxay aan qaadanayo magacuu ulu ka yahay waa laga inuu sudus yahayba ama rubcu yahay magacuu nis ka yahay inuu nooc kale yaha laga yaaba masltlcawn masle dhib badan weeye ahlulcilmigu waa isku khilaafeen saxaabada iyo ahlucilmiga badankood waxay mareen cawl inuu faraaidka gelayo dhaxalka uu gelayo wuxuu ka sugan yahay bisanad waxaa jira sayidinaa cumar iyo zayd bnu haabit kutub اxadiiث iyo kutub الrijaal iyo asaaniidda marka la fiiriyo alcawl fi اfaraa'id waxay ka sugan tahay sayidina cumar iyo zayd bnu haabit cali baa laga wariyaa walam yasix walam yasixa canhu waxaa laga wariyaa ibnu mascuud jamaaca min asaxaaba kale laga wariyaa laakiin sanad haabita ilaa aminkan ma laha qisadii maalidu aan soo maraynay saara alxamdu lilah اladii yaxkumu biاlxaqi qaطcan wayجزi kula nafsi bima tascى wailayhi mxuu ahaa alma'aab wاrujca saara um اlmarأaةi tuscى laba ariiq bay ka timaadaa ariiq uu ku jiro rajul mubham ah iyo ariiq uu ku jiro xaari alacwar can cali labada ariiq buu xaafidku ibhaamiye talkhiiska maalin laweyd marka laba ariiqo isxoojinaysaan u arkay waan iska dulmaray markaan dib u fiiriyey wadaadka mubhamka meeshuu isla xaarika qudhigiisa hoy xari acwar xari bd lahi acwar akuufi wuxuu u noqday marka sanadkii labada ariiq ariiq waaxid ah wadaadkana waa daciif cinda jumhuur marka ibn mundir iyo ibn xasan waxay tilmaameen inuu dacfi ku jiro meesha iyada laa siyama ibn xasan isagu wuu saraaxeeyaba laa yaasix marka wuxuu ka sugan yahay waa zayd bnu haabit iyo cumar bn khaaab kutub اlfiqhi khaasatan kutub aimati madhabina waxaa ku badan ruuxii u horeeyey faradka dhaxalka cawlay zayd ibnu haabit bu ahaa iyo mahaynu labada warba way keenaan cumar buu ahaa loo badan yahay wa huwa sawaab waana sida sugan bisanad ibnu cabaasna u wariyey oo yidhi awalu man caala alfaraa'ida waa cumar marka waxaana isku qabsaday islaam baa dhimatay zawjkeedii way ka tagtay iyo ukhtayni shaqiiqatay cumar baa loo keenay markaasuu cumar wuxuu yidhi haddaan zawjka nis siiyo kuwanaa ulutaankii waayahaya haddaan gabdhaha ku bilaabana zawjkii baa nis waayahaya seen yeelaa a'imatuna waxay leeyihiin cumar wuxuu shidiyey saxaabadii cabaas baa wuxuu yihi cumarow cabaas bin abdilmualib haddii nin uu dhinto xaggana uu ka tago lix dirham waa lacaga lix dirham ama lix dinaar xaggana ay soo istaagaan nin saddex dinaar kule iyo mid afar kuleh maxaad ku samayn lahayd buui mayd baa meesha yaalla dayn baa lagu leeyahay daynta lagu leeyahay waa toddoba dinaar ama dirham hantiduu ka tegayna waa lix dirham ama lix dinaar see dhihi lahayd cumar wuxuu yidhi lixda intaan qadaadiceeyo yaryareeyo yaan toddoba isle ka dhigi lahaa kadibna kii afarta lahaa afar juz baan u dhiibi lahaa kii saddexda dirham lahaana saddex juz oo min sabcaan u dhiibi lahaa wuxuu kadalika ifcal fi اlfaraa'id cabaas baa tilmaantaa bixiye laa yasix waa la wariyaa laakiin laysa lahu isnaad ayib sanad sugan ma si kastaba noqotee waxaa weeye ali cafwan cumar iyo saxaabada halkaa martay iyo jumhuur ahlicilmi mas'alada cawlka waxay ku sugeen qiyaas calى mas'alatayn masalaة اlwasaaya wa masalaة alghuramaa daynlayaashu hadday bataan tarikaduna ay yaraato waa un loo balbalqin jiray nin walba xaqiisoo dhammaystiran isagoon helin yaa wuxuun lagu tuuri jiray bilansiba kadaalika ruux baa dhintay ama nin muslima dardaarmay wuxuu ihi xoolahaas boqolka kun ah labadaa boqolee kun ee reer hebel ha loo qaybiyo ama dhowr milyan oo dad u yidhi loo qaybiyo haddii dadkii wax loo dardaarmay ay bataan hantida la dardaarmayna ay yar tahay waa uun la yarayn jiray oo jacab baa iman jiray hadday dayn hantida uu ka tegay meydku muxuu ahaa yaraato daynlayaashuna xaqoodu batana sidoo kale kadaalika waxay yidhaahdeen wadaadaan marka meydku xooluhu ka tegay yaraadaan dadka kaararka watee oomane soo faylayna ay badan yihiin sidii aan taa yeelnay umbaan tanna yeelayna halkaasay mareen ahlufaradkii waxay ka soo qaadeen kalquramaa daynlayaal xoolihii meesha yaallay ee laga dhintayna waxay ka soo qaadeen xaqii daynlayaashu uu xaqooda ku tacalluqahay qaabkaasa u yaryareeyeen marka ra'yigaa jumhuurta waxaa khilaafay daahiri oo dhan daawud bin cali aلظaahiri iyo tolkii oo dhan hal nin dhinac kama marin muxadisiintoodii fuqahadoodii xufaadoodii mufasiriintoodii kulli isku meel bay mareen waxaa ugu horeeyo sidaa ku tegey sayidina ali eh, sayidina cabdullah bn cabaas cabdullahi bn cabaas asagoo weliba aad ba ugu dagaalami jiray waxay la gaadhay mubaahalo haddaad xaq ku taagantihiino waxaad sheegtaan u run yahay maqaamkiina geblo kacbada kadibna intaan weysana bacasr halkaa aan qabsano as lacnadno fa najcal lacnata cala kaadib bay ka gaadha ibn cabaas kal yaqiin ba agtiisa waxay ka ahayd inaan cawl geli karin fi lfaraa'id sideeduba wuxuu ku dhaartoohi wladii axsaa cadada caalij cadada mxuu ahay ramla caalijin maa jacala allaahu fii nisfan wa nisfan wa ulutayn xaggay kaga lahayaan buuhi allaha bacaadka caalij koobay buu og intuu yahay baan ku dhaartay ilaahay maa laba nis iyo uluan ma gelin ama ulu ma gelin aggee ka bori laba iyo laba beri way aggeed wadaan isagoo halka waxaa ku raacay caطaa ibn abi rabax ahli maka waxaa ku raacay aalu beyti rasuulilah laba nin oo ah ninka koobaad waa maxamed cali bn xanafiya maxamed ibn cali bn xanafiya taabici kabiira ayaa ku raacay waxaa kaloo ku raacay maxamed albaqir maxamed ibn cali ibn xusein ibnu cali bn abi aalib wadaadahaas dhowrka ah saddex taabiciina iyo saxaabigaas iyo daahiriyoonin ka maqnayn halkaasay mareen qiso dheer oo aad u qiimo badanoo ibn mundirna u kare fi lawsad bayhaqina fi sunan kutub musanafaadkana ku jirto saxiixa ah waxay yidhahdeen ninkii la odhan jiray cubaydlahi ibn cabdillahi bni cutba iyo wadaad la odhan jiray muxuu ahaayey zufar ibnu aws annasri labadaa wadaad yaa ibnu cabaas booqday isagoo waayo indho markii la sheekaystay cabbaal la sheekaystay dhinac culamaha dee daloota baa laga faa'iidaaye yaa say sheekadaan u wadnay waxaa soo gashay dhaheen masale dhaxal ah dhaxalkii baan gallay kadibna ibnu cabaas wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaan cawl uusan jirin fii kitaabillah wa fii sunnati moxamed fariido cawlmatana ma jirto urshadeeduba waxaad wadana waa abaail waxay dhaheen yaa abalcabaas waa kunyadiisa hadda abalcabaasow soo cumar yaa yaa u horreey horta cawlkan keenay wuxuu ihi khilaafadii abubakarna ma jirin tii nabi maxamedna iskaba jooji waxay bilaabatayba xilligii cumar anoo la joogana hawshu dhacday waxaa loo keenay bu zawj iyo iyo laba saaxiibo ulufaydah nin waracna wuu ahaa buui isdaxmad calayhi اlfaraa'idu waqalla calayhi اlmaal falam yadri man yuqadim waman yuahir buui warac buu xaalmiirada wuu is ilaaliyey faraa'ishi baa kulantay xoolihii baa yaraaday wuxuu garan waayey yaa lagu hormano xoolahan yarka ah yaase dib loo dhigi haddiise wuxuu yidhi markaasuu wadaajiyey buui haddiise ilaahay cidduu hormariye uu hormarin lahaa cidduu ilaahay dib u dhigana uu dib u dhigi lahaa hal fariidba kama jabteen wax cawlmana ma jireen buui waxay dhaheen laba taabici baanaan kaa faadaysanna maanta ade adduunbu ilaahay yuu hormariyey fi lirti yuusa dib dhigay bay wuxuu hi ilahay wuxuu hormariyay alzawjaan walabawaat man laa yasqutu bixaal hum lmuqadamuun fi lirti waa war bannaanka yaalla wuxuu hi haddaad aragto nimaan marnaba la xijaabi karin xajbu xirmaan haddii la cidhiyana intuu farad ka guura farad kale u guurahaya kaa laa yasqud mar walba xooluhu yaraadaan isagaa lagu hormariya buui haddaad aragtabu nin qad yarif maratan wayasqudu fii ukhra iyo mid farad wax ku dhaxla marna intuu ka tago casaba u wareega kuwaas hum muakharuuna fii jamiic axwaal bud kitaabka ilaah baana sidaana baray buui waxaad wadaan oo dhan waa abaail waxay dhaheen fikirkan qiimaha badan maxaad ugu sheeg sayidina cumar wuxuui waan dayaraa masaladan saasaan u garanhayay laakinii hibtuhu inaan la niqaashoon u cardiyo waan ka hiibaystay wa kaana cumar mahiiban shaaficiya waxay dhaheen markay jumhuurta rag waa la isa saarayna ma og tahay waxay dheh ijmac saxaaba ku gunta fi cumar uma adhar alkhilaafa ibnu cabaas bacda mowti cumar abaaiil wey laa asla laha waxba kama jiraan khilaafku qaa'im buu ahaa maalinka masladu bilaabatay qole waxay dhaheen inqara ijmaaca guntamay ibnu cabaasoo nool buu ijmaacu guntamay fii khilaafati sayidina cumar inqiraad اlcasrina shardi ma aha fii sixati اlijmac bay dhaheen war ama shardi ha noqdo ama yuusan noqonin waa khilaaf usuuli ahe ibn cabaas isagoo diidan buu joogay hawsha ayada ah waxaana u diiday maaniculhayba u diiday markuu maanic jirana sukuudka mujtahidku waa qaadixun fii sixat اlijmac ijmaacan hadduu maanic jiro min alictiraad maala masala lagu ijtihaado wadaadii baa israacay aniguna waan iska aamuso anoo diidan hoosta ama wadaadahan ka cabsanaya ama bangaani baa la isgeenaya ama kamiinti baa la isu dallacahaya hawshaana biamaaraad lagu ogaado ijmaaca laa yasixu ijmaacan marka lagu leeya ijmac baa guntamaya adoo aamuso dushaada ku guntami waa markuusan jirin ayi maanic laakiin asagaaba kule anaa taagnaa waanan diidan laakiin waan ka heebaystay waaa zuhri ba asna aarka wariya markaasuu ilaahay baan ku dhaartay haddaan cumar hawsha uusan u horumari lahayn oo imaama hudan watuqa ah ummadna aysan ku raaci lahayn ra'yiga ibn cabaas nin caalima ma khilaafeen buui muxuu ku tilmaamaya ibn cabaas inuu xaqa ku habsaday laakiin waxaa ka hormaray xukmu amiir اlmuminiin ijmac meesha ma yaale ijma aduu jira ibn cabaas baa khilaafeen taabicin baa khilaafeen wuxuu leeyahay seen u burinaa hadda mxuu ahaayey qadiyati cumar iyo hawshaas marka hawshaasi nin kastoo fahma masalada qaabku ibn cabaas udhiga wuxuu ku qasban yahay inuu yidhahdo ibn cabaas baa gar leh laakiin marka la raba in la isbaabi'iyo annaga waxaan keennay shaafici haddaan nahay ibn cabaas madhabkiisu waxay dhaheen waa mutanaaqid waxaa ku jirta usuushaanada faraa'idka masale loo yaqaan annaaqida liusuuli بن cabaas الناaqضة ayb waa maxay زawج iyo hooyo iyo akhawaan لأma زawج muxuu leeyahay nis hooyo maxay leedahay sudus waa warkeeni ibnu cabbaas wuxuu qabay soo ma ahayn ikhwadu waa inay jamaaca noqdaan sinsaaradan wadaadka la maagannaha inaad fahantaan sinsaaradan ibnu cabbaas la maaganahay naaqida loo yidhi fahma ibnu cabbaasow waxaad tidhi cawl ma waxaad kaloo tidhi laba walaalaa hooyo ulud kama xijaabi karaan waa inay saddexi ka badan noqdaan labaad ku qasban tahay marka maslada aan keen annaaqida la yihahdaa warkeedu waa cad yahay inaad ka noqoto cawlka inkiriso cawlka aad masalan aad cawsho iyo in aad tidhaahdo walaaluhu laba hadday gaadhaan hooy waxay ka xijaabahayaan uludka ila sudus inaani famaa fawqaha jamaaca inaad tidhaahdo ood soo diiday ood sayidina cumaan nafta ugu keento ood saxaaba ku dhibtay iyo cawl ku fadhiisato wax udhexeeya ma jiro laakiin ashaaficiya iyo ragga la dhan ma isan fahmin ma akhriga ibn cabaas ibn cabaas wuxuu ku labada akhee lumka ah waa minman akharahum اllahu fi jamiic axwaalba marna wayba dhacaanoo waxaa xijaaba usuul oo dhan iyo oo dukuur ah iyo furuuc oo dhan baa xijaabta awow baa la kaca oo aabbaa la kaca oo farac waaris oo dhan baa xijaaba hooyo usuusha wixii laba oo dhan baa xijaaba soo sidaa idan yariu qad yari markuu ka guuro ii sheegee faradku le ka guuran waaba xijaaban yahayba maba jiraan farad kale u guuraan sudus waaxidkooda baa leh hadduu ka tago sudus hadduu waya muxuu sameeyaa uu dhacaa sheekh uu dhacaa markay jamaaciyin maxay lahaayeen ulu hadday waayaanna waa dhacaanba ibn cabaas wuxuu ku le aslu masla waa maxay zawjo nisle iyo hooyo ulu leh waa min sit lix maxaa u nis ah saddex zawjka si maxaa u ulu ah labo hooyo si maxaa soo haday hal ku caliy quba hadda so waa sidiisi dariiqadiisi usuushiisi waa sidaa ulukee hade waa markuu adduunku nabad yahay hadda maxaa dhacay isririix idinkuba markay warasadu kulmaan soo qayb maydin xijaabayn qaybna ma idin rarayni hadda xoolihii baa yaraaday warasana waa kulmayn waxaa imanhaya haddaad soo socoteen nusuus maydin ku soconin geed kaga socotee nusuus soo idinku ulu baaqi hoyasii maahayn riixay xaggeed geyseen soo muxuu ahaa jid balaaya ku dhiga sansaara ku dhuftay soo idinka xalay laba jaha ninka kuwantay mid aqwahma ku siinhaya inta kalena tuurahaya maxaa idinkuna tiina ka dhiga ba'dina balaaya wax jaraysa taananaad ujir laadahay wuxuu ka tanaaquday wuxuu ka tanaaquday haddee ulusaan ulus waa inay qaataan waladaumku labada ah haddana ulu ma sudus bay qaadanayaan hadday labadu ay jamaaca yihiin hooyo waa inay sudus tagto hade asalkaysan fahmin baan ku ii inaad fahamta sansaarada ibn cabaas inaan ka sii dayna ti anu aan kaga sii daayay baad ku soo noqotay annagu taan la magana waxaa weeye war ama nimankan u cawl mas'alada o ul bay leeyihiin hal bay hadda hayaane mid kale ogu dar oo aslu masl waa min sita facaalad ilaa sabca dheh ama waxaad tidhahdaa hooyo way xijaabantao ulu waa laga kiciye sudusi oo walaalaha jamaca ka soo qaad labadaa gud mid un baad ku qasbantahay dhe kuma qasbanaan ku waan ku waad fahantaan umaynlaya warka miyaad garateen ha ka socdo marka waaya hmm awow waa dhacaado aabba joogo ya awowu durkaama isu dhici maayo marnaba awow maqal haddaan aabba joogin xagga faradka awow baad mana soo qadanba hadda mhm. Mhm. maxaa jooga mhm zawj iyo laba gabdhood iyo awo gabdhaha dhacahaya inta numaas mabada lanno gabdhuhu marna farad wax ku qaataan far hadday casabay nocasabaana wixii soo haray aragta awogu laakiin marnaba ma dhaco haddii uu waari yahay sidiisa ma dhaco wey lanno hadd inuu qaato iyo inuu casabadiisa aado markaasu wuxuu leeyahay waxaa tegahaya gabdhaha qaacidadiisa marka wuxuu yihi dadkan ilaahay marnaba dib dhigan waa alabawaan wالزawjaan dadku ilaahay dib u dhigay waa kuwama wuxuu yihi waa alakhawaatu wاlbanaat qaciisu bannaankay taallaa الزawjaan wاlabawaan waa almuqadamuun farad hadday ka dhacaan mid kale u guuraan amaa dadkan akhawaatku marna ahlu farad bay noqdaan marna casabay aadaan markay casabe aadaan wix baa ku yaraan marka asagoo halkaasoo maray warkiisuna waa sida daahiriyana diaacay diaaceen iyo waxay ku dhigaan jumhuur waad la yaabaysa inta tanaqo jumhur ka soo guuriyeen iska ogaada ayib laakiin ka socdo ya naxnu maca aljumhuur laakiin ibnu cabaas warkiisu war quruxsan wey war quruxsan warkiisu ayb aaduu maxay ahayd ibnu aad iyo aad aahirkitaab isagaa oga dhow daahirkitaab isagaa oga dhow iyo usuul faraad marka la marhayo asagaa oga dhow lanno baabkan aadna waa baabulamwaal baan aadnay iyo xuquuq iyo duyuun baan aadnay tanna waa cadiya ilaahay bixiyey oo ay isriixaan dadka ahlufaradka laguna yaqaana baabka asaga marka hooyaad riixdeen kuwa in la rii maxaa ku diiday kibaaru saxaaba ma ahee xilliga loo xoog badnaa wey war caddaaday aan ka socdo wاladii yacuulu midka cawlma minha min اlusuuli الsabca waxaa weeye asittatu lix baa cawlanta lix way cawlantaa buu kuri sheekhu ku yidhi ayib waxay cawlmi doontaa afar goor lixdu afar goor bay cawlmi doontaa tiro dhaban ah iyo witr bay u cawlmi doontaa ashfaac iyo awtaar bay u cawlmi doontaa afar may been cawlantaa waxaad si gudis kaga ogaataa cawlku ma galo fii eh, mas'ala faradiya casaba ku jirto masaa'il cawl iyo casabaad wayba kala xanaaqaanba way kala caagan yihiin mar hadday casaba meesha joogto maslada cawlma mayso sidoo kale masaa'il cawl waxay galaan fi lfaraa'id eh, fii abaweyn wa zawjatin wa zawj iyo akhawaad iyo banaad markii intaa la helo unbay akhawaad iyo banaad ood garanaysaan abawaan zawj aw zawja intaasoo kulantay ama barhkood kulma inbuu cawl yimaadaa casabadii mustaqilka ahayd hadday jirtana aradba meesha ma yimaado cawlba meesha ma yimaado wاladii yacuulu minhaa waxa ka cawlma toddobadaa asal asittatu lix weeye ilaa sabcatin bay u cawlantaa toddobay tagtaa waa mar haddee waay cawlantay witr ka zawjin islaam baa dhimatay ninkeedii bay ka tagtay wa ukhtayni liayri ummin baa loo jeeda hadda wa ukhtayni imaa liab aw liabaweyn zawjku nis buu leeyahay ukhtaynkuna maxay leeyihiin uluaan bay leeyihiin aslu manslatin waa min sita nis oo saddexa zawjka sii lix maxaa nis maxaa uluaana afar gabdhaha sii saddex zawjku qaatay iyo afar gabdhaha isku dar waa toddobo aslu maslana maxay ahayd lix facaalad ilaa sacoo suduskeed bay cawlantay suduskeed oo watri ah aan ka socon ayb wa ilaa amaaniyatin sideed bay u cawlantaa lix bay ahayda labay ku darsataa markana waxay cawlantay shafci kahum buu sheekhu yidhi damiiru fasli kaaf la geliyeyna muran baa ka jira cinda ahli اlcarabiya waa luq qaliila dhib ma laha warka raafici baa ka fiicnaa ka haaulaai buui kahum iyo ka haaulaa kala iicanta ayb ayb ra'yiga raafici baana ka fiicna ilaa amaaniyati bay u cawlantaa ka haaulaai kuwii aan soo sheegno muxuu ahaa islaam baa dhimatay zawjkeedii iyo laba gabdhoodoo walaalaheeda iyo waxay ka tagtay iyo umin ku dar haddii hooyo haddee markaani maxay rabtaa sudus dhaha haddee ukhtayn baa jooge suduska hooyoun ku dar horaanso toddobamaysa soo cawlmin hal ugu daro hooyo ay leedahay sideed tan masalatu mubahala loo yaqaana waa masaladii uu ka dagaalamay eh, ibn cabaas ee uu yidhi tacaalow ilaa kalimati sawaain baynana marka eh, falnadcu abna'ana waabna'akum wanisaana wanisaakum waanfusana uma nabtahil fanajcal lacnat allaahi cala alkaadibiin marka almubaahala min albahli wahuwa allacnu wاtartu min raxmat اllah marka halkaasuu ka istaagay ibn xasan wuxuu yidhi afar wej yuu ra'yiga ibn cabaas kaga xoog badnaya kulu man khaalafahu markaasuu sii daayay wa ataxada in la jamiyo afartaa wej maxalihiisa laga akhriyo kutubtanada waan fiiriyey foodaa la gelin waaye wa shidat daahiriyatu in la dhaha mooyee ayib marka ibnu mundir asagu wuxuu yihi ibn cabaas keligii baa ummadda khilaafa xaafid bn cajir baa talkhiiska yidhi sidaa ma ahe ibn xaajibna wuu ku khaldamay adna waad khaldantay waxaa ku raacay cataa waxaa ku raacay maxamed ibn xanafiya waxaa ku raacay maxamed albaqir waxba kama jiraan xaafid ibn xajar wuxuu ka adeegtaa muxallaha ibnu xasam iska ogow shaaficigu wuxuu ku baabiiyo waa muxallaha ijmaacaadkooda iyo howlahooda ku baabiiyo mana sheego ilaa naadiran mana sheego kutub badan baa kitaabo saaran muqniga hadda kitaab almuqni lqadib sharbini raxmat ullahi tacaala asagoo dhan waa waa khulaasa min najm اlwahaajka iyo sharx zarkashi hal xarafo kale kuma jiro mana sheegayo mar badan mar dambaa laga yaba dhaqaalaha zarkashi kama qaalahu zarkashi hadalka uu leeyahay shirbiini fii kitaabi اlmuqni lixda mujalladka ah, iyo haddii la xisaaba ma dhanna cushur kitaabka cushur inta kale waxaa iska le halla akriya kitaabka waxaa iska leh waa kalaamkii damiiri iyo zarkashi bixuruufi hataa usan bedelayn kadalika zarkashi kalaamkiisi iyo damiiri waa ku ware laftirkooda midkood baa kala ka qaatay laba صفحة wa arka isku mid a ah, xarفan bxarفin marka kee horeey waaan leeay zrkashi baa horeeye damiiri baana dambe geeri ahaan taqriiban way ogtihiin waliba dhowr iyo labaatan udhawaa udhaxaysa marka waxaan odhanaynaa sheeka dambe ayaa naaqil ah geerida iyo xataa da ahaanba uu ku dambeeya ayib midda kale zrkashi waa ka badan ya damiir zrkashi waa nin culus waa nin bad weeye ayib asaga zrkashi ah wuxuu ku socdaa eh, in badanoo isnawi abxaadii fii kutubihi iyo taqidiin الsubki laakiin asagu ma aha iyagoo kale wuu sheegi wixii naqli ah wuu sheegi wixii kalena isagaa la kala baxaay marka waa un la kala guuriyaaye sidaan ku ogow xaggeen marayna wa ilaa tiscatin sagaal bay u cawlantaa ka hum ay ka haaulaa'i maxaan maraynay islaam baa dhimatay zawjke ninkeedii bay ka tagtay laba gabdhoodoo walaalaheed ah hooyadeed iyo akhli um ah akli markaasna muxuu rabaa sudusa de intii hore sideedii sudus ogu da hal xaba ah sagaal waa iska dhib yarta ilata waxay u cawlantaa lixdii wa ilaa casharatin tobanna way u cawlantaa ka haaulaai ka hum ka haaulaa inta haddaan soo maraynay iyo wa aakhara walaal labaad oo liummin ah tan umulfuruuq baa loo yaqaana jamcu farki shimishimia meesha iskugu tagta shurayxiyana waa leeqaado shurayx baa xukum urxya la yidhahdo um اlfuruk ba meeqa hadda meesha taagan ukhtayn lum eh, eh, ah cafwan ukhtayn liab ah ow liabaweyn ah hooyo laba walaaloo lium ah um اlfuruq sidaasaa loo yidhi ayib caruur baa meesha iskugu timid um walaalo iyo ciidan ah shurxina waxaa loo yidhi ninkii uu hawsha ku xukumay ayaa aada oga eed sheegtay ila zawjkii niskiisa hadda cawl baa gala wa aragtay dhib baa gaadhay zawjkaa ki eed sheegan jiray meelahaasu ka dacwaa nin baa saa ii gala qaado ahow intii loo geeyo islaanteeda xoolaheedoo dhan baa saddex qori iga siiyey masale toban ah toban xoolo loob sad aadi bu ka dayn waaye maalinka dambe isagii shurax iska hor yimaadeen wuxuu ihi markaad i aragto tadakarta xaakiman jaa'iran buuri aniguna markaan ku arko ra'aytu rajulan faajiran markaan ku rajul faajir ayaan arkaa buuri adna markaad i aragto maxaa aragtaa xaakim jaaira maxaa jira buuhi tudiicu shakwa wa taktum اlfatwa buui shurax wuxuu hi waxaad jaair ku tahay faajir ku tahay eedaada iyo waad baahisaa buui ummaddaad igu dirtaa oo nin baa xoolihii islaantayda saddex iga raacay intuu toban u qaybiye ummadaada meeshii dadkii joogay iyo say u cawlantay iyo belida dhacday ma sheegtid buui tudiicu shakwa wa taktum اlfatwa faanta ja muxuu ahaa faajir amaa ana madluum baan ahay waaad ka kay leedahay xaakim jaairaan ku arkaa marka shariixihi saasaa loogu bixiyay asigii wadaadkii uu ka xukumay hawsha oo u ka colay baa isku rafaaday ama umulfuruuq dadka nin walba meel u taagan ee un kaarka la ordaaya umulfuruq loogu bixiyey wa tacuul cashar labiyo tobankuna waxay u cawlantaa ilaa alaaa cashara maku daynaa hadde mise waan wadaa waa dhamayn karaa intaas waidaa tamaala aan geeyo insha allah wالاثنaa caشhaر labiyo tobankuna way cawlantaa ilaa ثaلaaثa caشhaر taa waxay ku soo cawlantay shafci iyo watriba ama ثaلaaثa caشhaر cafwan اثنaa caشhaر laa tacuulu ila ilىa witrin awtaarun bay ku cawlantaa midda labiyo tobanku ilaa ثaلaaثa caشhaر saddex iyo toban bay noqotaa ka zawjatin nin baa dhintay xaaskiisiibuu ka tegey wa ummin hooyadiibuu ka tegey iyo ukhtayn laba gabdhood walaalihii ah zawjadu rubuc bay leedahay hooyana sudus bay leedahay ukhtaynkuna uluayn bay leedahay soo maaha ad saddex toban bay noqonaysaa saa hadday ku noqoto hadday zawjadu rubc qaatay oo markaa haddee ah saddex hooyona sudus qaatay oo laba ah meesha maxaa ku baxay shan ukhtaynku maxay rabaan uluaan oo labayo toban ah shan iyo sideed isku dar marka saddex iyo toban waa isku dhammaatay wa ilaa khamsatin bay u cawlantaha waana witr la socahadda hum ay haulaa waa zawjadii iyo hooyadii iyo uktaynkii oo lagu daray wahlum asna mxuu rabaa sudus buu rabaa hade saddex iyo toban bay ahayd labaiyo toban suduskeedoo labaa ah ku dar an iyo toban wa sabcata caشhara toddobiyo toban bay gaadhaa kahum ay kahaaulaa iyo waakhara mid labaad oo liumin ah waa wiil labaadoo walaal hooye ah ada la soco an iyo toban soomaan ahayn sudus oo haasana laba ka dabage hadi labiyo toban maxaa sudus ah labo شan iyo toban ugeyo laba hadi toddobiyo toban waa intaas suuro labaadoo umul araami loo yaqaana kamida suwarkay u cawlanta tan hadda amanayna toddobiyo tobanka taas marka umul araamil waa la yidhaahdaa dinaariya la yidhaahdaa waa mas'alo culus waa maxay nin baa dhintay wuxuu ka tegey saddexaas alaaثu zawjaatin iyo laba ayeeyood iyo afar gabdhoodoo waalihu xagga hooyo ah iyo sideed xagga aabbaha ah umularaamil baa la yidhi waa gabdho aan gashaantimo oon weli lawada guursano meesha dhooban si dheh waame toddobiiyo toban dumar ah meesha dhooban waa maxay nin baa dhintay alaau zawjaatin baan ku idhi wa jaddataani afar gabdhoodoo akhawaad le um ah sideed le ab ah maydka dhintay sideed gabdhood oo xagga aabba kala dhashay iyo afar xagga kala dhashay iyo laba ayeeyood xaggay ka yimaadeen iyo saddex dumar uu qabay meeqa weeye haweenkaas toddobiyo toban dhahaade idinku waa idin bal saddex ku dara labo afar u geeya sagaal sideed ku dar toddobiyo toban soo maaha de waxaad maxay sideed tobankaad akrinaysaan umul araamil waxaa loo yidhi meeshu maxaa dhooban wada rag la'aana saddex asay qabta laba ayoodoo allowsahala laba gab afar gabdhoodoo akhawaada ah. iyo sideed kaloo ayaguna gashaantiye oo licab ah umularaamil saasaa loo yidhi dinaariye waxaa loo yidhi ninka dhintee la dhaxalhayo yaa siddeed iyo toban diinaar ka tegay baa la yidhi siddeed iyo tobanka mid walba hal diinaar bay qadanaysa ma tahay mise mid walba waxay qadanaysaa hal dinaar akhawaadka laabkee sideedda ulusaan bay leeyihiin lumku maxay leeyihiin afarta ah ulu bay leeyihiin ayayinku maxay leeyihin labada ah sudus bay leeyihiin zawjadku maxay leeyihiin umun umun idheh cafan rubuc ila farac waaria ma jooge rubuc meeluu ka baxo oo sudus ka baxo oo ulusaan ka baxo xaggee ugu sokaysa labiyo toban labiyo toban maxaa maxaa muxuu ahaa cafwan ثلاث زوجaaت وجadتاaن وأربع أkhواaت لأم وثماaن لأbn wey waa maxay hawshoodu اثنaa caشaر labiyo toban labiyo toban maxaa rubca saddex saddexda zawjatiiba shilin u dhiib maxaa muxuu ahaay haddana oo sudus ah laba qori labada ayoodkiiba dinaar u dhiib maxaa uulu ah afar akhawaadka afar tahay luunkaatiiba dinaar ku dheji maxaa uuluaan ah sideed sideedii waxaa weeye labayo tobankii waxaa ka soo hadhay saddex shan cawla oogu dar sideeddaa gabdhaha labkee sideedda gashaan tiba tiba dinaar ku dheji facaalad ilaa sabcata cashara labayo toban bay ahayd shan cawlaa fuushay ayayadii inteedii iyo zawjaadkii intoodii iyo laumkii intooda waxaa ka soo hadhay saddex dinaar soo ma ahayn shan cawla oogu dar toddobiyo toban tarikadu maxay ahayd toddobiyo toban dinaar toddobiyo toban dinaar dinaariya waa maxay likulli imra'atin lahaa dinaarun waaxidu birubuci wa mxuu aha bالsudusi wa bالثuluثi wa bالثuluثan um اaramil saasaa loo yidhi wاlarbacatu wاlcishruun labaatan iyo afartuna waxay u cawlantaa mara waaxida weeye ilaa sabcati waishriina labaatan gaadhaa bilcool ku gaadhaa labaatan bayna ahayd haddee ka bintayni laba gabdhooduu meyd ku dhalay wa abaweyne hooyadii iyo aabbihii iyo wa zawjati waatee inanu soo marray uu kusoo yidhi cali saara smulmurati tuscan tii laftarkeeda weeye wax kale wax kalaad aragtaan waidaa tamaalaha jooga wallahu aclam